jirnay ribadii buyuucdii faasidka u noqotay ribo daraaddeed markaa ribada anwaacdeedii ribalbuyuuc iyo axkaamteedii wax ka mid aynu ku guda jirnay masaa-isha marka aynu eh, inta badan ku soo qaadanayno ribada waxay u noqonaysaa xaggii ribalfadliday u noqonaysaa waayo ribalnasii'a masaa'isheedu way iska kooban tahayoo dee waxaa ribadu ay gashay kala jinsiba ha ahaadaane mar hadday isku cillo yihiin eh, midna yaan la dibdhigin iyada markaa warkeedu wuu iska dhan yahay laakiin ribalfadlida ayaa hadalkeedu badan yahay sababtuna waxa weeye de horta jinsigii baa loo baahanaya maxaa isku jinsiya maxaa kala jinsiya ila halkaas iyadu ay ku xiran tahay haddana waxaa loo baahanayaa waxyaalaha qaarkood suwarta qaarkood baa loo baahanayaa tamaasulkii miyuu joogaa mise ma jooga iyadana la xaqiijiyo marka masaa'isheenii dambe aynu ku jirnay badiba xaggaa tamaathulka iyo isleekaanshihii hadal ka jira ayuu ahaa kii unbaa weli soo socdo sii socda oo wuxuu idhi walaa tujawiz ha bannayn cajwatan wa dirhama timir cajwaa iyo dirham isla socda oo bicajwatin timir cajwaa lagu beddeshay aw fidatin ama fidaba lagu beddeshay aw bihimaa ama cajwo iyo fida isla socota lagu beddeshay waa masalada loo yaqaano muddu cajwa wa dirha muddu cajwa wa dirha daabitkeedu markaa waxa weeye masalada shay ribowiya oo isku jinsi oo labadii dhinacba ka imanaya jinsi ribowiya oo labadii qof mid walba dhinaciisa ka imanaya baayic iyo mushtarigii oo mid ahaani ama labaduba ay wax kala ku ladheen way taasu waa jinsi ribowiyo laysku iibiyey oo labadii dhinac ama dhinac ahaan wax kale uu kala socdo yani maala dahab iyo dahab laysku iibsanayo <coughs> oo labadii midi uu maro soo raaciyey dahab iyo maro ayuu kaaga bedelanaya dahab marka labadii dhinacba dahab baa ka socda soomaa wax kalena wuu la socdaa ama dhinac buu kala socda ama labadiiba oo maalan dahab iyo maro iyo dahab iyo maro hadday keenaan ama dahab iyo beriis iyo dahab iyo beriis ama dahab iyo dolar iyo dahab iyo dolar ama dahab khaalis haddii laakiin jinsi labada dhinac ka socda aanu jirin dee meeshii tamaasunba looma baahanayo masaladani ma imanayso masaladana waxay daba joogtaa tamaaulka taxqiijintiisa inay daba joogta haddaba fuqahadaa markaasan ku suureeya oo amhiladan keena deetana amhiladii unbaa madmuuna iska raacay muddu cajwa wa dirham oo dhinac ka socda cajwadu waa nooc timirta ka midow khasab maaha markaa inay dee cajwo noqotaa waa timir unbaa laga wadaa shaygan ribo weeyaan baa loo jeedaa timir iyo dirham isla socda oo lagu bedeshay timir kale dhinacii kale timir uraa ka socoto ama lagu bedeshay waxaa isa socday timir iyo dirham baa isla socday dirhamki waa fiddo ayuu ka samaysan yaha markaa timir iyo fiddaa isla socotay labadan isla socdaaba maanta labadiiba waa ribow taasaa markaa keentay inay suwartu badato marka haddii timir keliya lagu bedelanayo masaladii mamnuuc bay noqonaysaa haddii fiddo keliya lagu bedelanayaa mamnuuc bay noqonaysaa haddii timir iyo fida isla socda lagu bedelanayana mamnuuc bay noqonaysa marka dadka waxaa ishkaal ku yar abuuraa fuqahadii timir iyo fida isla socda timir iyo dirham isla socday ku suureeyeen moogtahay labadiiba waa ribow xukunku waa islamid uun haddii halkaa fidada aad wax kaloo aan ribow yahayn xataa soo geyso laakiin suwarta qaar baa meesha ka baxaya oo maalan timir iyo iyo maro ayuu isa soo raayay goshaalo iyo iyo timir buu isa soo raaciyey markaasuu timir kale kaaga bedeshay ma banaana haddii uu kaaga bedesho eh, laba go oo kale timir iyo go' buu watay laba go' buu kaaga bedeshay marka maxay noqonayaa may bannaananaysaa mise iska caadi mise waa wa xaaraan eeg iminka labadii dhinac maxaa ka socda dhar un baa labadii dhinacba ka socda de markaa dharku marribowi buu aha markaa ma imanaysa markaa masale laakiin masaladan suuradan ay fuqahadu keeneen markay ka dhigaan timir iyo fido oo labadiiba ay hibowi yihiin ayaa jamiicu suwar oo labadi dhinac wax ka yimaadaan ay mamnuuc noqonaysa haddii dhinacaa timir keliya ka timaado hadday fido keliya ka timaado hadday timir iyo fida isla socotaa ka timaado intaba mamnuuc halkaa noqonaysa laakiin waxaan ribowiga la socda haddaad ka dhigtay wax aan ribowi ahayn oo isagiioo kale uu dhinaca kale ka yimaado masaladii mamnuuc ma noqonaysa caadi bay noqonaysaa marka maxaa laga cararayaa masaladan loo diiday waxaa loo diidayaa dee tamaasulkiibay dhib u keenaysa xaggana tibir baa ka socota xaggana tibir baa ka socota waxaa la rabaa inay isku sar go'naadaan oonay waxba isdheeraanin laakiin labadii marka mid wax la socdaan dee layskuma fadhiisin karay xataa haddii aynu ka soo qaadno kiilo timira kiilo dabcan timirta de inagu madhabkeeniyo eh, xanaabilada iyo ma ogola in timirta marka timir kale lagu iibinayo kiiloon loo isticmaalo ile waa makiil wixii makiilaa waktigii nebiga makiiluun buu ahaanayaa bay leeyihin marka ka soo qaad galaan timiran galaan timira iyo iyo shan doollar buu xaggan ka keena kaa kalena wuxuu keenay isla galaan iyo iyo shan doolar buu keenay waxaa fuqahaadu leeyihiin ma soconaysa inaan idhaahno galaankana galaankaa lagu beegaya shanta doolarna shanta doolar baa lagu beegaya hadday sidaa tahay dee kala saaraan maxaysaa u samaynayaan miyay timirtana timirta ku beegaano timirtana timirta ku iibsadaan shanta doolarna shanta doolar ku iibsada xaqiiqadu ila wax isku layskuma bedeshe waxbaa meesha la khaldaya waxbaa la doonayaa in la yar farsameeyo timirtaan timirta u dhigmin wixiina waxaa la doonaya in ribadii laga cararo oo aan timirtiio kala badan la isku bedelanin markaasaa inta badan wax kale lagu kabayaago wax kale la keenaya marka maadaama ay masaladani wax saa loo isticmaalo tahay oo tamaasulkii lagala cararo waa la mamnuucay masaladana waxa u asala xadiidkii laa tubacu xataa tufsal qiraadadii ay heleen maalintii khaybar marka waxay leeyihiin markaa fuqahadii kule xanafiyadu ra'yi kale leeyihiin waxay leeyihiin haddii ribowigii labadii dhinacba uu ka socdo jinsi quri labadii dhinac ka socdo oo wax kalena uu ku laran yahay labadii dhinacba ama dhinac ahaan masaladaasi mamnuuc bay noqonaysaa bijamiici suwarihaa taasi waa xaggii jinsiga jinsigiibaa wax kalaa la socda mararka qaarkood waa beydkan labaad wuxuu ka hadlaye jinsigii wax kala lama socdo waa isla jinsigii wey laakiin isagii baa laba nooca wa wasatan biarda'in wa ajwada waa kii eeg wuxu uhi walaa tujawis ha bannayni cajwatan wa dirhama cajwo timirtan la yidhaha waa iska tusaale waxaan cajwo iyo dirham isla socda bicajwatin cajwo kale ha ku iibsani aw fidatin ama fida ha ku iibsani aw bihima ama timir iyo iyo fida isla socda ha ku bedelanin maxaa yidhi tanaasulkiibaan ayaan meeshaa xaqiiqa ahay wa wasatan walaa tujawiz ha bannayni wasatan in nooc dhexe lagu beddesho biarda'in wa ajwada mid liita iyo iyo mid heer sare ah yacni waxaad keenaysaa laba hal galaan oo timir fiican ah timir fiicana markaasaa waxaad ku beddelanaysaa isla galaan kale oo laba nooc ka kooban noocna hooseeyuu liito noocna uu fiican yahay nooca fiicani kaagan wuu ka fiican yahay ka liitaana kaagan wuu ka xun yahay markaa lafteedana waxay leeyihiin labada noocee uu ninkani wato maxaa la qaabilsiinayaa dee noociisa fiican ee haafka ah maalan waa galaanbarhkii oo fiican dee tan kale galaanbarhkeed kuma filno ma ma goynayo maxaa la qaabilsiinayaa wax haaf ka badan baa la qaabilsiinaya ta liidataana kan haaskiisa way ka hoosaysaa sababmaa inta yaree soo hadhaybaa haaf dhin la qaabilsiinaya markaa iyaduna waa mamnuuc wa wasatan biarda'in wa ajwada nooc dhexe ee laba nooc oo dhinaca ah kale ka socda hadda way islegin xaggii cabirka nooc dhexe ha qaabilsiini arda iyo ajwad dhinacii kale ka socda mid liita iyo mid nooc sare ah oo dhinacii kale ka socda ha qaabilsiini maxaa yeele iyadana waxbaa la khaldayaayo si ay isu leeg tahay la isuma qaabilsiinayo wajaaza da lakhiiru cinda axmeda tan wasadka iyo arda iyo ajwa la qaabilsiiyey axmed agtiisa oo iska banaanta wajawaza nucmaanu kula di suwar abu xaniifa masaaishan o dhan wuu baneeyey in wajhu tasxiixin bitawsiicin dahr haddii qaab loo tasxiixin karo oo laysugu qaybin karaa ay muuqato isaguma ogonaya abu xaniifa muxuu leeyahay waxaynu eegayna muxima la karaya kani muxuu keena wuxuu keenay galaan timira iyo dirham kanna galaan iyo dirham dee galaankana galaanka qaabilsii dirhamkana dirhamka qaabilsii hawsha waa dhan tahayoo waa caad laakiin hadduu kani keeno galaan iyo laba dirham kana uu keeno galaan iyo dirham haddii galaankii galaanka la qaabilsiiyo dirhamkii laba dirham ma qaabili karan ribay noqonaysaa taa markaa wuu diidaya laakiin haddii wixii la isku aadin karayo inta marka la aadiyo ay caadi noqonayso waxba kuma diidana wasadkan iyo ardaanna maba eegayo labada nooc ma kala eegayabe waa timir iyo timire timir baa timir kale oo leeg lagu bedisho lagu doorsado marka waa caadi buu leeya waana halku axmed ha ka eegay imaam axmed halkan wuxuu ka eegay inaga waxaa layna yidhi soo maaha timirta timir leega lagu doorsado iminka ninkani muxuu isku doorsaday galaan timira ayaa wuxuu ku doorsaday galaan timira yaa ina yidhi galaankii sii kala qaybiya oo haaf iyo haaf u sii eega imaamulxarameyn oo culimmada shaaficiyada ihi halkaa madabka axmed buu qaatay waxaanuu yidhi yaa qiimo inoo dirayba waxaan isleekaysiiya mooyaan qiimaha eega oo noocana wuu ka qaalisan yahay taa kana wuu ka hooseeyaa cidiba inoomay dina timir baa timir leeg lagu bedeshay halkaa wax lagu diidaa markaa ma jira buu leeyahy markaa wasat biarda aw ajwad inagun ku tusaalaynay waana suurada imaam shaaficina hadalkiisa ahayd laakiin de marka madhabka la joogo nooc in laba nooc la qaabilsiiyaa mamnuucada ama ha ka wada fiicnaadaan labada nooc ama midna ha leekaado midna ha ka fiicnaado ama midna ha leekaado midna ha ka hooseeyo ama labaduba ha ka hooseeyaan markaa kuwaasina dee qiyaaska way kasii sii fog yihiin yani laba noocoo ka hooseeya laba jinsi inay tahay wixiioo galaan iyo galaan uun inaad ku diiddo halkaa laba nooc baa ku jira oo labaduba kan ka hooseeyo de markaa xataa ciladii la sheegaya meesha way ka baxay marka calaa kulli xaal bal xaaladaasi shaaficiye iyo iyo maalikiyadu way diidan yihiin walow shaaficiyadu ay iskhilaafsan yihiin wixii aan wasat arda iyo ajwad la qaabilsiiye ahayn haddii nooc dhexe ajwad iyo arda la qaabilsiiyo waa naska shaafici masaladu ku soo baxay taa iyadu way isku waafaqsanyinti qof madhabka khilaafay sida imam alxaramayn oo kale mooyaan laakiin haddii laba ajwado lagu bedelanayo ama laba ardaa ah lagu bedelanayo ama musaawi iyo ajwad lagu bedelayo ama musaawi iyo arda ah lagu bedelayo xaaladaasi iyada khilaaf madhabka dhexdiisa uu ka jiraa laakiin waa mamnuuc bay haddana sida muctamedka aley walaa tujawiz cajwatan wa dirhama bicajwa markaa imika suuqeenna dee masaladu way ka dhacdaa sida waliba mamnuucaaba uga dhacdaa markay dumarku dahabka bedelanayaan suuqay la tegayaan suuqii markay la tagaan waxay leeyihiin dahabkan waxaan rabaa in dahab la iigu bedelo deetana waa loo eegayaa cabirkiisi baa loo eegayaa ku kale oo maala hadday doonaan cabirkii iskumid bay ka dhigayaan markaas ohanayaan haddana lakin qiimii baa kala sameeya lacag soo raaci ilan dahabkii un intii garaame u ahaa isa intii oo garaame u ahaayo haddana ugu bedeli maayo ee wuxuu samaynayaa lacag farqiyuu ka qaaday oo uu farqul qiima ku dabeetana maxay isku bedelatay dahab iyo dollar bay waxay ku bedelatay dahab kaasi markaa kii mamnuuc ahaa weeyaan xataa cinda abi xaniifa marka waxa weeyaan kala badan tahay ay isleegiyiin garaamka hadduu isleegiyahay oo farqi la raaciyo xataa cinda abi xaniifa xaaraan bay noqonaysa haddii garaamkii uu kala yar yahay oo eh, keedu uu garaam yar yahay kan iyadu la tah oo kay qaadanaysa uu ka garaam badan yahay lacagta abu xaniifa waa qaabilsiin karaa qeybta ziyaadada laakiin dee masalada marka saasoo kale tahay eh, xadiisna uu ku sugan yahay jumhuurkiina ay diidan yihiin xadiisna masalada waa ku sugan yahay eh, markaa arrintae banaan noqon mayso dadka markaa loo tabriirin karo lo odhan karo abu xaniifa baneeyey iska markaa waxa weeyaan qabso wajawaza nucmaanu kula di suwar in wajhu tasxiixin bitawsiicin dahar haddii qaab loo tasxiixin karaa marka la isugu qaybiyo uu muuqanayo u banaynaya isagu ka maalikin sida maalikba u banaynayo fii mudhabin alaab dahab uu la socdo la dahabeeyey dahab lagu qurxiyey oo bidahabin <coughs> dahab kale lagu iibsaday in waa haddii xilyatun waxa markaa xilyada ahee dahabkan shayga lagu eh, ziinada looga dhigay lam tacdu hulsan aanay isaga huluskii dhaafsanayne faxsubi xisaabiyo dealka ku jaango maalik muxuu ogoliyay raxmatullaahi calayh kuwa kale laftoodu waxyaala yaroo noocaas waa laga soo helayaa maalan seef buu qofkii seefta meeshan qabiicada yaraad meeshan la qabsado way burburxin jireenoo dahab iyo fida iyo waxyaalo noocaas bay ku sameeyaan marka shaygaa mudhabka ah ee dahabka lagu burxiye ziinada looga dhigay haddaad danaaniir ku iibsanayso danaaniirtiina waa dahab ma la ogol yahan ma laguu marka waa istinaa masaladii muddacaji wadirhan baa laga istinaynaya ilin maanta dahab iyo xadiid wada socda seeftii badankeedii waa xadiid in dahabina way la socotaa dahab iyo xadiid isla socda baa lagu doorsanayaa dahab oo danaaniir lagu iibsanaya ma ogol yahay haa laakiin wuxuu eegayaa xiliyadu ama dahabkin meesha la socdaa in aanu seefta suluskeed aanu gaadhaynin aanu ka badnay wixii sulus ka badan ma ogola oo maaragtay waxa weeyaan suluskii dee badan wixii kasii sii badani markaa xukun kale ayuu qaadanaya buu meel fara badanna suluska wuu ku xadeeya qolyaha kale shaaqyada laftoodii waa in ducaas waa laga soo helaya xanaabiyadana kulley waa laga helaya inkastoo hadda masale ku xasuusanin lakin shaafiyadoo kale guriga malaha seeskiisa ah hoose ayay mararka qaarkood ku yar xadmi jireen ku yar samayn jireen dahab iyo waxyaala noocaasa ah iyo marka kaasoo kale in dahab lagu iibiyo way ogol yihiin oo istithnay ka dhigayaan wamnac shura maa baacahu maa lam yanal hamanahu bijinsihi naqdan aqal wamnac diid shiraa maa baacahu inuu iibsado wixii uu iibiyey maa lam yanal inta aanu gaadhin amanahu lacagtiisii aanu helin oo aanu qaadanin bijinsihi inuu ku iibsado isla jinsigii amankiisa inuu ku iibsado naqdan xaal uu yahay mid naqdiya waxa uu ku iibsanaya oo weliba aqala ka yar intii uu ku iibiyey masaladan waxaa la idhaahdaa shiraau maa baaca biaqala min maa baac ay maalikiyadii xanafiyadu yaqaana shiraau maa baaca biaqala min maa baac xanaabilada iyo shaafiyadiyana ciina bay yidhahdaan alciina wamnac waxaa diidaa shiraa maa baacahu qofku wixii uu iibiyey inuu iibsado maa lam yanal amanahu inta aanu weli lacagtiisii gaadhin oo lacagtiisii aanu qaadanin marka macnaheedu dayn buu ku iibiyey lacagtii wuu sugayaa isagoo lacagtii sugaya inuu iibsado u diid oo uu weliba ku iibsado bijinsihi bijinsi amanihi amankii uu ku iibiyey isla jinsigiisii oo kale oo naqdan kaash ah oon dayn ahayn oo weliba aqalla ka yar intii uu markii hore ku iibiyey waa tan markaa ciinada waa taqaanaa laakiin ciinadu waa tasmiyadii shaaficiyada iyo xanaabilada qolyaha kale ciinada si kale u yaqaanaa marka waa maxay qof baad ka iibinaysaa alaab waxaad kaga iibinaysaa labaatan kun oo dollar oo daynoo laba sano uu ku bixinayo kadib baad haddana ka iibsanaysaa isla alaabtii gaarigii baad dib uga iibsanaysaa shan iyo toban kun oo kaash ayaad kaga iibsanaysaa markaa shan iyo toban kunna waad u dhiibtay maxaanad ka sugaysaa labaatan kun marka waxay ku leeyihin waxaad samaysaa markaad suuradda masalada inaad fahanto doonayso alaabtuun meesha ka saar deetana lacagta un isu eeg ninkan imika muxuu iibey shan iyo tobanku oo kaasha ah. maxaanu sugayaa labaatan markaa nin shan iyo toban kun oo dayna bixiyey labaatan kun in markaa waxa weeyaan eh, lagu soo magnabana doonaya in labaatan lasoo bixiyana doonaya shan buu sugayaa maaha shan buu sugaya labaatan buu sugayaa ninku ila marki hore markuu iibiyey labaatan buu ka siiyey oo laba sane kadib uu bixinayo kadib bu haddana ninkii guri gaariga iska soo celi kaa iibsani shan iyo toban kunna ho oo hadda gaariga iga iibi gaarigii markaa ka iibsanayaa shan iyo tobankii kunna uu siinaya kan markaa waxaa lagu leeyahay labaatankii kun ee hore gaariga uu ku iibsan marka ninkan markaa labaatan kun baa lagu leeyahay isaguna wuxuu qaatay shan iyo toban kun buu qaatay haddii waad fahamteen soo ma marka maxay u ekaatay qardun jara nafcan dayn manfaco lagu qaatay bay u ekaatay marka waa xaaraan cinda hayr shaaficiya washaafici yujiizuhu shaafici wuu xalaalaynaya muxuu ku xalaalaynayaa shaafici de wuxuu ku xalaalaynaya wuxuu leeyahay qofkani wuu iibsaday alaabtii soo maaha soomuu wiilkii sowma iibin karo soom wuxuu doono kuma iibin karo toban kun buu ku iibin karaa labaatan kun buu ku iibin karaa soddon buu ku iibin karaa bilaash buu ku bixin karaa kun buu ku iibin karaa yaa u diiday kun buu ku iibin karaa cidduu doonuu ka iibin karaa yaa yidhi kani kama iibsan karo qadiyadda nimankani waxay ku socdaan inay qardun jara nafcan keena wuxuu leeyahay waa tuhum dadkan in la tuhumaa ma wanaagsan ninkii hadduu suuqa yimaado bal ka warrama buu leeyahay hadduu intuu suuqa iska yimaado uu arko alaabtiisiyo la iibinayo oo ani waxaan niyadoodan ku jeedo markuu arko alaabtiisiyo la iibinayo oo qiimo hoose lagu iibinayo maxaa kaga xarimaysa markaa waxa ugu weyneebu hayaa waa aharkii caaisha radia tacaala canha aharkaa caaishana sixadiisana waa laysku haystaa demidda kale dee zayd baaba ku khilaafsan sooma ah, zayd ibn arqam soo maahayn zayd bin arqam camaliyadda waabu sameeyey iyaduna way ku qabsatay marka ade saxaabiyad baa saxaabi ku qabsada saxaabi kale muu sameey ku qabsatay inuu waafaqayna lama sheegin inuu zayd waafaqayna lama sheegin sixadana sixada afarkana khilaaf baa ku jira ama xadiiska idaa tabaayactum bilciina isagu dalaaladiisu xaggii dalaalada ayaa dee daciif haddii xataa sanad ahaan lasa tasxiixiyey idaa tabaayactum bilciina waa waakhadtum adnaab albaqar wataraktum iljihaad waradiitum bizarci de waxyaala xaaraanayo waxyaalaan xaaraanahayn ba waa la rakiba lo-da in dabada la qabsado oo beerta la qodo de xaaraan may ahayn iyo in maarata beertii lagu ra lakin taragtu jihaad baa xaaraanay jihaadkii laga tago marka waxaan dulligu u dhacay de waa waajibaadka laga tegey tabaayactum bilcinaqi inay xaaraan tahay daliil kaley u baahan tahay ma qaybta xadiiskii xaaraan inoogu jira waxna xaaraan inoogu jiraada tabaayactum bilcinaqi in ay iyadu sababta tahay waxay u baahan tahay nas khaarijiya bay u baahan tahay wuxuu yidhi markaa wuxuu yidhi washaafici yujiizuhu shaaficu u banaynaya fain yucab haddii la ceebeeyo shaygii oo maciib uu noqdo markii uu ninka iibsaday oo labaatanka kun uu ku iibsaday uu la tegey gaarigii markaa jug baa ku dhacday gaarigii markaa ceebaysan oo suuqa yaalu la iibinayo ayuu ninkii hore laga soo iibsaday dul yimi ma iibsan karaa marka jaaza shiraa marka way banaan tahay in la iibsadaa xataa qolyihii diiday way ogol yihiin maxaa yeele wixii laga carari hadda meesha way ka maqan tahay oo dee lacagta waxaan loo dhibay macnahan meesha ku jira weyaan iyo ceebta soo korodhay walmaaliki fiihi darab maalikiyadii waxoogaa maalikiyiintu waa is bal de maalik laftiisa raxmatullahi caleyh baa laba riwaayo oo kala duwan laga soo wariyey laakiin muctamad haddana sidaa hora waa inay bannaanta wain takun iqaalatun famaaliku sabiiluhu fi littihaami saaliku wain takun iqaalatu hadda qaala dhacdo famaalikun imaamkii maaliga ahaa raxmatullahi tacaala calayhi sabiiluhu jidkiisii fil itihaami xagga tuhmaysiga dadka markaa ka shakiga laga shakiyayo wax ku dhisayey saaliko dariiq markaa soconaya oo shaqaynaya weeye madhabka ugu fog xagga sadudharaayaca marka iqaaladu waa qofkii wixii uu iibsaday in laga celiyo maalikiyadu markaa waxay u arkaan waa bay cusub shaaficiyada waa magil wafasakhat iqaalatun cala lasaxdan maalikiyadu waxay u arkaan iqaalada markaad alaabteed soo gadatay haddana dukaankii ku celiso tirada iga celi waa gadash dukaankiiba dib kaaga gadanaya alaabti waa iib cusub markaa shaki baa markaa halkaa imanaya in aad maaragtay waxa weeyaan wax doonaysa inaad khalado oo wax aan shareecadu ogolayn in la isku bedesho aad isku bedelato markaa halkaasay ka dagaalamayaan deetana mararka qaarkood xataa waxay diidayaan alaab aad iibsatay dayn ku iibsatay boqol doolar baad ku iibsatay alaabtii baad nacday waad soo celisay ninkii baad waxaad ku tiri markaad boqolkii dolar waa lagugu leeyay ninkiibaad soo celisay waxaad ku tiri war dhegeyso alaabtii mar rabe iga celi tobankan doolarna qaado marka alaabtii iyo toban dolar qaado oo sidaa aan ku kala baxay jamaahiirtii way ogol oo dee waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay nin alaabtii sagaashan doolar lagaa siistay boqolkii ee lagu lahaana tobankii dhinna aad soo celisay alaabtiina sagaashan baa dib lagaaga iibso iib cusub bay noqonaysaa markaa waisla wada oo halkaa inay iib cusub noqonayso sagaashan baa alaabtii lagaaga iibsaday tobankanna kalena wuxuu noqonayaa tobankii markaa u harsanaa maalikiyadu ma ogola waxay ka baqanayaan in meeshani ay tahay baycun wasanaf wax laysdaybiyey iyo markaa waxa wa laysku iibsaday waxay leeyihin boqolkii doolara lagugu lahaa ma xilligiisii waktigiisii lama gaadhin markaa arintan aad imika samaysa waxay noqonaysaa iib iyo iyo qadimaad lacag aad u qadintay hadhow tole marka waktigii la gaaro ayaa tobankii doolare aad qadintay iyo tobankii u dhigmayey laysku jari doonaa bayne alaabta iyo sagaashankiina laysu jari doonaa oo markaa iib alaabtii iyo sagaashankii iib bay noqonaysaa tobanka iyo tobankuna hadhow way isu gi'i doonaan markaa waxay noqonaysaa bay leeyihiin baycun wasanaf waa arrin aad u yarfog laakiin iyaga abtooda aad uga shaqaynaysa wa in takun iqaalatu markii wax celini ay dhacdo bal waxay leeyihiin meelaha ugu ciliriga badan baabu sarfiga maalikyadu aad buu adkeeya sarifaadda waxa ku soo xiga iqaalada weliba markay raashin iyo hawlaha ay ku tacalluqo wain takun iqaalatu iqaala hadday dhacdo fa maalikun imaamkii maalig ahaa sabiiluhu jidkiisa filitihaami uu u marayo tuhmaysiga dadka iyo ka shakiga laga shakeeya saaliku waa mid soconaya oo shaqaynaya walaa yajuuzu alwadcu bitacajuli ma banaana alwadcu dhigiddii markaa imika wuxuu u gudbay waa ribadeyntii tan ribaduyuuntii bay gelaysaa ribaduyuuntii taib ka walaa yajuusu ma banaana alwadcu min adeyni wey alwadcu bitacajub dacwa tacajal weeyaan in dayntii wax laga dhimo bitacajuli bedela tacajuli soo degdega bedelkiisii weeyaan marka muxuu leeyahay boqol dolar buu kugu leeyahay ood laba bilood jaalis u haysato inaad ku soo bixiso isagiiba markaa lacag deg dega u baaha wuxuu ku leeyahay konton ka dhigo imika isii kontonka kalena waa kaa saanahay kontanna imika haysi marka waa maxay dac min addayni wa tacajal baaqiyahu weeyaan dayntii wax ka dhin intii kalena dedeji marka arrintaasi jamaahiirtu ma ogola imaam maalid alamru aladii laa yukhtalaf fi lmanci minhu cindana cibaaro saasoo kalea buu leeyahy muwaaa waa ariminka aan la isku khilaafsanayn agtayada inuu xaaraan yahay oo aanu banaanayn ma ogolo markaa jumhuurku waxay diidayaan wakti in la iibiyo sidiis si mujalad ah imika labadan qof imika maxaa loo tuuray daynta qaybtiisa kale maxaa loo tuura waxaa loo tuuray dedejinta daraaddeed zamanka kana zaman buu ka tanaasulay kana dayntiibuu qayb ka tanaasul marka intaasa toos laysu qaabilsiiyey haddii markaa silco dhexdeeda la marinayo waynu arki doonaa way iska banaanaanaysa laakiin in si toosa laysu qaabilsiiyo saasoo kale jamaahiirtu ma ogolo oo ribadii bay noqonaysaa biile walaa yajuuzu اlwadcu bاtacajul walibni cabaasin khilaafahu nquli wanqul ibni cabaasin cabaas waxaa soo rartaa khilaafahu kaasi ka gedisano inuu markaa banaynaya xadiis markaa daciifa oo in reer banu nadiir markii la qixinayey ay yidhaahdeen dayn baanu de dadka kulahayna maxaanu yeelnaa deetana lagu yiri dacu watacajalu wax ka dhaafa dadku ay idin dadejiyaan ayaa la soo guuriyey lakin xadiisku ma laakin yajuusu akhduhu libedeli mucajalin can xaqihi lmu'ajal laakiin yajuusu waxa bannaan akhduhu libedeli qofkii inuu bedel qaato mucajalin degdeg ah can xaqihi xaqiisii uu ka qaato almu'ajali ee dib dhacaaya dayn buu leeyahy toban kun oo doolar oo sanad kadib uu bixinayo tobankii kun markaa inuu yidhaahdo sideed kun ka dhigo imika wada bixi lama ogolo ama shan kun ka dhigo imika wada bixi lama ogolo waa dacwata cajal laakiin hadduu alaab kaga iibsaday wuxuu yidhi dayntii aan kugu lahaa tobankii kun alaab igu sii alaabtiina waa isla darteen iminkana waa la kala qaadanaya way bannaan tahay taas waayo iib bay noqotay iminka alaab baa la kala iibsaday lacagtii ninkan lagu lahaa alaab baa lagaga iibsaday waa caadi taas cidina ma diidayso waxaa la alistibdaalu can iddayn ama alictiyaadu caanidayn baa le lakin maxaa khasaba in bartaa lagu kala qaato alaabta ama uu shay mucayana noqo laakiin in haddana dayntii aad dayn kale ka dhigto oo aad tobankii kun oo dollar waxaad iigu bedeshaa intaasoo kiishoo sonkora iyo intaasoo beriis iyo intaas iigu bedel iyo oo halkaa lagu qoro laakiin alaabtii aan lagu cayimino waa tan aan lagu odhanin ma soconayso wuxuu noqonayaa baycu dayni bidayn buu noqonaya laba dayn oo la isdhaafsaday buu noqonaya laakiin yajuusu waxa bannaan akhduhu libedeli bedel inuu uu qaato mucajalin deg deg ah oo hadda ah in muddo bu dhaco lama ogola digala dayn bidayn buu noqonaya can xaqihi lmuajali xaqiisii muajalka ahaa haddii dee muajalkiiba la ogol yahay dee xaqii dayntii mucajalka ahayd ee xaaliga ahaydna waa min baab awlaa wey والشرط عند مالك والحنبلي في بدل الأثمان أمن الحيض والشرط عند مالك والحنبلي هذه مالكيدي iyo xanaabiladii waxaa shardi u ah marka halkan la marayo fii badeli athmaan markii waxa weeyaan alaab lacag aad ku iibsatay oo dayn ahayadoo lagugu lahaa bedel markaad ka qaadanayso amnulxiyali xeelad in laga aamin yahay ayaa daruuriya falam yajusaa daraaddeed ma bannaana can amani lmaطcuumi lacag lagaaga lahaa raashin hee akhdu طacaami in aad raashin ka qaadato lama ogola liriba almawhuumi ribada la malaynayo daraaddeed baa loo diidaya ninkan beriis baad ka iibsatay laba kiishoo beriisaad ka iibsatay boqol doolar ama konton doolar baa ku yimid maalan kontonkiibuu kugu lahaa wuu kuu yimid oo wuxuu ku yidhi kontonkii aan kugu lahaa sonkor igu sii eeg aynu soo ogolaanay in dayntii qofku uu kugu lahaa bedel inuu ka qaato wati aynu soo ogolaanay haddaba wuxuu ku yidhi sonkor igu sii khulaasadii maxaa soo baxday lacagta meesha ka saar maxaad ninka ka qaadatay adu beniis ka qaadatay maxaanad siisa sonkor isku waktina may ahay marka maxay leeyihiin ribanasiiaa ah lagu dhacay waxay ka baqayaa nooc tuhmaa meesha jirto inaad marka horeba u socotee in aad beniis iyo maarata sonkor dibdhacaysa aad isku bedelataan deetana aad markaa sida muyar xeeladaysanaysa washartu cinda maalikin walhambeli labada agtooda waxaa shuruud ah qoryahan kale axbaabtaas mar haddaydan sidaa oranin alaslu xamlu uh, amuuri naas cala listiqaama dadka in la tuhmaysta ma aha buu yidhi wuxuu yidhi uh, laakin yajuuzu akhduhu libadeli mucabdili xaqin waajl washartu cinda maliki walxambali fi badeli lahmaana lacag wax lagu iibsaday oo dayn ah marka bedel laga qaadanayo amnulxiyali baa shardiya in xeeladays laga aamiyaa falam yajuus ma banaana can amani lmacuumi yani amanulmacuumka bedelkiisii akhdu acaami raashin la qaato liriba almawhuumi ribada la maraynaya daraaddeed wa qabla qabdin laa yabiicu almushtari wadaaka fi lmaطcuumi cinda alxibyari ila ida bica jusafan washamin dalmancu linucmaani kula ma nuqil wacinda axmedin yacumu maa yuxad bikarinin aw wasdin wadarcin aw yucad wain yusharik qabla qabdin aw yuwal famaalikun lirifqi fiihi ma axal masaladana lagu soo khatimay masaaishii ribada wa qabla qabdin inta aanu qofku alaabtii uu iibsaday aanu gacanta ku dhigin laa yabiicu lmushtari mushtari ma sii iibin karo alaabtii aad iibsatay adoon qabdooni ma sii iibin kartid wadaaka xukunkaasi filmatcumi waa wixii raashine la cunayo cinda alximyari agtiisa imaam maalig agtiisa tacaamkiiyo ayay arrintaasi khaas u tahay weliba ilaa idaa biica juzaafan marka si kayl ah loo iibiye weyaan ama wasni lagu iibiyo ama haddii si juzaafan loo iibiyo waa iska caadi buri washamila wuu gaadhayaa mancu diidmadaas linucmaani abu xaniifa agtiisa kulamaa nuqila wax kasta oo manquula ayuu nahyigaasi gaadhaya wa cinda axmedin axmed agtiisa cummu nahyigaasi wuxuu caam ku noqonayaa maa yuxaddu wixii lagu xadeeyo bikaylin kayl aw wasnin ama miisaan wa darcin ama mitirin aw yucad ama la tiriyo oo tira maarata lagu jaangooyo marka halkani waa baycu lmabiici qabla alqabdi baa la yidhaha shaygii aad iibsatay inaad sii iibiso adoon gacanta ku soo dhigin ma la ogol yahay mise lama ogola nusuus baa ku soo aroortay diidaysa oo nahyi ah xagga raashinka hau badmaate marka imaam shaafici wuxuu leeyahay waa caam maarata lafdiga ka ugu caamsan xadiidkii xakiim bin xisaam iyo kuwa lamidka midka ah ayuu markaa cumuumkoodaasi qaadanaya ibn cabaasna markuu acaamka xadiidkiisa sheegay walaa araa kula shayin ilaa milahu marka ayi shay ood iibsato waxaa kaloo naha can ribxi maa lam yudma shay kastood iibsato ilaa aad gacanta ku soo dhigto ama wakiilkaaga uu gacanta ku soo dhigo ma sii iibi karti waa qodob waa shari halkaasu isagu mara waxba kama soo reebay abu xaniifa ku soo xiga raxmatullaahi calayh wuxuu leeyahay waa manquulaadka oo dhan caqaarka uunbaa meesha ka baxaya dhul iyo dhisme wixii ah iyaga markaad iibsato adigaba gacanta kusoo dhig waad sii iibin kartaa muxuu soo reebay wuxuu soo reebay wuxuu waxaan kale waxaa laga baqaya inay halaagsamaan laakiin danuulku ma halaagsanayn cillada ayuu markaa kaga soo reebay waxaa ku soo xigaya imaam axmed madhabkiisa isaguna wuxuu leeyaha waa wixii qadar lagu iibiyo taqdiir wixii lagu iibiyo weeyaan intaasoo kiilo intaasoo galaan intaasoo mitir intaasoo xabadood wixii sidaa loo iibiyey Eh, ama tiro lagu iibi ama mitir iyo maarata cabir noocaasa lagu iibi ama eh, kayl iyo galaamo iyo litira iyo waxaas lagu iibiyo litirkii wixii la ah ama lagu iibiyo eh, kiilood iyo garaams waxaas ayaa ilaa qofkii kale uu kaa miisto oo uu kaa eegto oo uu kaala wareego aanad sii iibin karin laakiin wixii kale ee si jusaafa loo iibiyo way iska bannaan tahay in la sii iibiyaabuu isaguna maalig baa markaa badalkiisu ugu ciriirisan yahay isna wuxuu leeyahay waa dacaamka un waayo axaadiista badankeedu dacaamkay ku soo aroorta oo dadka markaa raashinka ku iibsanaya waa tii loo diidi jiray inay sii iibiyaan ilaa iyo ay naqliyaan masaladu markaa way eh, hadal badan tahay laakiin eh, maaha imika waxaad moodaa qolyahan bangiyadii arrimaha sanida waa shubooyinkoodii weeyaan waxaa markaa madhabkan shaafici ayuunbaa inta badan lagu shaqeeya masaladana waxaa cilo u ah ciladeedu saxaabadiina waa laga soo guuriyey ilaa toban cilaa loo sheegay masalada laakiin cilada ugu muuqan og uguna eh, fiican waxa weeye waa in baabkii ribada laga carare oo markaad alaabtii intaad iibsato uun aad haddana adigoon gacantaba ku dhigin sii iibisood faa'iidana saarto lacagna waad bixisay lacag ka badanna waad qaadatay saasay saxaabada abu hureyre yihahdeen daraahimu bidaraahim weeyaan boqol dolar baad ninkan siisay kanna boqoliyo toban baad ka qaadatay wax alaaboo gacantaada soo galay oo aad markaa waxa weeyaan damaankaaga soo gelin ma jiro walidaalika xadiidkii anaha can ribxi maa lam yudman halkanaa markaa lagu fasiraya marka taasina de way caam yeelaysaa sidan shaafici weli haddii taa la qaato maca caqaarkii iyo wax walba way caam yeelaysaa abu xaniifa cilladu wuxuu ka dhigay halaaga khawfulhalaag wuxuu yihi waqabla qabd lah yabiicu lmushtari wadaaka fi lmaطcuumi waa wixii la cunayo cinda alximyeri maalig agtiisa ilaa idaa biica jusaafa maalig wuxuu soo reebayaa raashinkii jusaafka ah marka raashinka laftiisii waa in taqdiir lagu iibiye buu leeyi oo ama kayl lagu iibiyo ama wasmi lagu iibiyo markaasaa in lasii iibiyaa qabla alqabdi ay mamnuuc noqonaysa lakiin xadiidka saxiixan ku jira waxaaba ku sugan dadka tacaam jusaafa ku iibsada in loo diidi jiray inay sii iibiyaan xataa yanquluuh ilaa ay naqliyaan wa shamila da lmancu mancigani wuxuu caam yeelaya u gaaraya linucmaani cinda nucmaan kulamaa nuqila wax kasta oo manquul ah wa cinda axmedin yacumu maa yuxaddu wixii la xadeeye bikayl lagu xadeeye aw lagu xadeeyo wa darcin ama darci bitiri lagu xadeeyo waa dhudhumintii aw yucaddu ama wixii la tiriyo wain yusharig qabla qabdin aw yuwal famaalikun lirifqi fiihi maa xal wain yusharig haddii uu qof soo geliyo caqdigiiu wadaajiyo aw qabla qabdin isagoo qabdigii samayni aw yuwali ama uu cabdigii qof kale ku wareejiye famaaliku imaam maalik lirifqi fiihimaa labadan caqdi rifqi ku sugan daraaddeed iyo nooc markaa waxa weeyaan dhibrinhoo ku sugan daraaddeed ayuu axalla u xalaaleeyey baycu tawliya iyo baycu tashriik qolyihii de madhabka soo maray way soo arkeen tawliya iyo tashriik wixii la tawliya cabdigii baad gasho alaabtii baad iibsatay boqol doolar baa alaabtan lagaa siiyey qof kale ayaad ku tiri alaabtaasaa iibsaday oo boqol doolar naga siiya ma saas ahaa waa nin aniga u baahnaa markaasaa tiri ku wareeg booskaygii gal weeyaan soo ma waan kugu wareejiyey iyo waan ku wareegey tawliyaa la yidhaahdaa tashriigna waxaad ku tiri alaabtaasaan iibsaday oo boqol doolar baan siisnay markaas waan u baahnaa ila soo galbaati oo markaa nus iyo nus aynu u wada yeelanno tashriik baa la markaa waa qofkii ood u yar naxariisanayso waa rifqibaa meeshii ku jira faa'ida meeshii kuma jirto ilan isa wixii aad ku iibsatay ayuunbaad kaga iibinaysaa hadduu haaf qiimaha barkii buu bixinayaa haddaad wixii o dhanba ku wareejinayso qiimihii o dhamaystiran buu bixinayaa dabcan adigaa ku wareejinayo de adigu kaa iibsanaya isagu laakiin waa bayc rifqi ku jiro markaa maalig maadaama rifqigaasi halkaa iskaga jiro qabla uu ogolaaday acaamba ha ahaade qolyihii kale laakiin ma ogola waxay le waa alaabtii sii iibinayso qabla lama ogolaanayo wain yusharik hadduu tashriik sameeyo iyo soo gelin qof kale uu soo gelinaya qabla qabdin isagoon qabdi samayn aw yuwali ama uu tawliye sameeyo famaalikun lirifqi fiihi maa axalla rifqiga labadan cabdi ku jira daraaddeed wuu u xalaalay halkaa waxaa markaa inoogu dhammaaday ribada wixii ku tacalluqayay waqad nuhiinaa waa laynoo diiday can buyuuci lgharari ghararka buyuucdiisi wa fusilat jumlatuha jumladeedana waxaa lagu sii tafsiiliyey fi lkhabari xagga axaadiistaaba tafsiilisayba oo baycu lmadaamiini baycu lmalaaqiixi baycateen fi bayca iyo baycu siniin iyo an bayci samarati qabla an tuzha iyo waxyaalo fara badan nusuus fara badanoo bayculgararka u noqonaysa ayaa soo aroortay oo axaadiista ayaaba jumlada buyuuculgararku waxay noqonayso wax badanoo kamida sii tafsiilisay marka intii hadal u baahnayd ayuunba halkan madaamiin iyo malaabiic iyo kuwaasi hadal badanoo may baahnayn marka intii kale ayaa halkan nadmiga lagu sheegay garar markaa sidiisa waa wax madmadow ku jiro mugdi ku jiro oo aan bayin ahayn weeyaan min daaka waxaa ka mida ah waxyaalaha markaa axaadiistu ay tafsiilisay nahyuhu nahyigii nebigu alayhi salaatu wasalaam uu diiday can isiniina baycu siniin bayc la yidhaahdo waa maxay waa kan ka bedelay baycu thimaari qabla an takuuna weeyaan mirihii in la iibiyo intaan la abuurinba mirihii oo aan la abuurinba in la iibiyo iminkana aad bay u sameeyaan way umina ninkii bustaanka lahaa waxa lagu yihi shanta sanadood ee soo socda ayaanu caqdi kula gelayna beertaadaa wixii ka soo baxa annagaad noo soo raraysaa markaa deetana calaakiilo intaa ama alaalowl intaa waxay doran ba odhanayaan kula heshiinaya caqdigii baa la wada gelaya midhihii ma jiraan shanta sannadood soo socdo baycu siniin wey baycu mucaawamana waa la yidhahdaa nahyigeedu wuu asaxay mana banaana waana maxay waa baycu macduumin weeya wax aan jirin oo la iibsanaynin marka waxaan jirin in la iibsado lama ogola iminkana wuu iska badan yahay marka de waxyaalaha qaarkoodu takhriijaad iyo waxyaala loo soo sameeya iska jiraa iminka guryahan la iibinaya istisnaac bangiyada lagu sheegay waxaan isleeyahay halkaasunbay iska gelaysaa waayo istisnaac xanafiya laga keenay xanafiyana qaabkan iminka loo samaynayo baycu macduumin unba u yaqaanaan istisnaac maba geliyaa guryaha iyo waxyaalahana istisnaaca madabkii xanafiyada marka aad loo yar eego ma gelayaa marka waxa iska fiican in bal hadda madhab walba qolyaha ku takhasusay madhabkoodii laga waraysto la yidhahdo bal waxaan idinku takhriijiye wadaad oo risaalad jaamiciya meel ku qoray oo aan madaahibtii wada aqoonina madhabkiisu laga yaabo inuu ku yarooyaan in loo ictimaado ma aha waxa weeyaan madhab walba ciddii wehelka ahay inay aad u baadho oo iyagu ay markaa wax ku takhriijiyaan weeyaan waana loo baahan yahay madhab walba in la sameeyo takhriijaad furuucdiisa mucaasirka madhabkii horta lagu takhriijiyo qoladaasina ay madhabkoodii kusoo takhriijiyaan kuwaasina madhabkoodii kusoo takhriijiyaan marka dambaha la eego takriijaadkii soo baxa lakin iminka sida shaqaysaa waxa weeyaan dee anagu markaan jaamacada jogin aanu ka shaqaynayn adig jaamacad laga yaaba madhabkaagii ba inaad ku fiicnayn baa waxaa lagaa doonaya afartii madhab inaad ku takhriijiso wixii aad koraysay taasi markaa dee dalolooyin badan iyo mushkilado badan ayay leedahayoo soo baxaya marka istisnaaca iminka guryaha lagu samaynayo bal aad loo baaro halkaasuu gelayaa marka malaha aad loo sii eego waayo xanafiyadii istisnaac ma gelinayaan guryo waa shay fidima bay leeyihiin guryaha iyo caqaaraadkuna dime ma galaan iyagu waa buyuucul acyaama marka guri la iibinayo ama dhul la iibinayo dime ma noqday waa baycul buu noqdaa waayo dhulku wuxuu qiime ku leeyahay boosku ku yaalo waa in booskii la xadido markaasaa qiimihiisii la goyn karaa la jaagoyn karaa haddii booskii la xadidana wixii mucayan buu noqonaya min daka nahyuhu can siniina bayci simaari qabla an takuuna waa midhihiio la iibiyo intii aan la khalqinba ee aan la abuurin wayucdiru lfaaruqu fii shiraahu cumar khaaab radi alahu tacaala canhu waa loo cudurdaarayaa fii beycii weyaan iibintii uu sameeyey usan ibn xudayr marka dhintay radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu ka tegey dayn badan oo lagu lahaa deetana beertiisii ayuu midhaheedii iibiyey saddex sannadood ama samado markaa de inaanu markaa nahyigu aanu gaarin ayuunbaa lagu xambaari wabnu zubayri jaabiru nahaahu ibnu zubayr baa isagana maslada laga soo naqliyey isagana waaba loo diiday oo jaabir radi allahu taala canhu ayaa ka nahiyey labadaba markaa aarkood wuxuu ku sugan yahay ibnu abi shayba ayaa ka cumar iyo kan eh, jaabiro ibnu zubayr u diidayaaba ay ku sugan yihiin ibnu cabdilbar markaa wuxuu leeyahay laa naclamu axada min ahli اlcilmi taabacahuma calaa dalika cid ahlucilmigo ku raacday ma garabeen waayo kol haddii la diiday midhihii abuurnaa ee laakiin aan weli salaax gaadhin ayaaba la diiday in la iibiyo kuwa aan weli la abuurinba de waa kasii fogeyey walam yajuus ma bannaan ilaa bisharti alqaطci in goyn la shardista mooyaane qablo salaaxi ma bannaana inta aanay mislaanin baycuhaa marka waxa weya simaartii simaar baan kaso hadlayna simaartii in la iibiyo liljamci jamci marka fuqahada agtooda cinda aljamci yani waa cinda jamiic alfuqahada jamaacatu alfuqahaa sida ay qabaan axaadiisuna ay sheegtay fimaartii oo aan bisaylkii ka muuqan in la iibiyo lama ogola laakiin shartulqaci unbaa lagu ogol yahay shartulqacina daahiriyada diiday laakiin de wax loo diidaa ma jiro waayo xadiisku dee sabab buu lahaa ara'ayta in adhab allahu samara bima yastaxilu axadikum maala akhiih marka haddii hadda in la goosto ay shardigu uu yahay dee markaa caahadii ma imanayso wajaaza ilaaqun lada nucmaan waxa bannaan abu xaniife agtiisa in si mutlaqa loo iibiyo oo uu yidhaahdo midhahan waan kaa iibsaday iyo waan kaa iibiyey deetana wayaqtadii qaca ilaaqaaba keensinaya buu leeyahay in la goosto hadda bilaa tawaani bilaa taakhiir iyadoo aan loo kaadinin oo taakhiir la gelinin marka wuxuu leeyahy isagu ilaaqu shartulqaci unbuu la mid yahay marka haddii shartulqaci la keenayo haddii la ilaaqo labada jeerba waa hadda gooso oo waa caad jumhuurku laakiin waxay leeyihiin ilaaqu qaci ma keensanayo sidaa daraaddeed waa mamnuuc wa bacda iibin jaaza kayfa shaaa wa bacda iibin markii ay bisaylkiiu ka muuqdo midhaha jaaza waxa banaan kayfa shaaa si alla sida ay doonaan inay u iibsadaan bishari alqaci iyo bishari alibqaac iyo bilitlaaq intuba way bannaantaha wa cindahu laakiin abu xaniife agtiisa laa yashritaa yaani shariin alibqaaca dayn in midhaha geedka loogu daayo abu xaniifa wuxu le markay midhihii bisaylkii ka muuqdo sideedamada mar walba isagu maba ogola midhihii in lagu iibsado iyadoo shardigu uu yahay in geedka lagu duldaayo waayo wixii waa mucayan saw maa mucayankana waa inaga inadhi ta'jiil ma aqbalo waayo halaag baa ayaan laga aaminayn marka ha la daayo gharar baa la gelayaa buu leeyay bilay halaagsanaa waa in markaa maarata shardigu qawaanu loo shajiyey laakiin de waxay jumhuurku ay leeyihiin waxa weeye takhliyada ayaaba qofkii mar haddii loo banayn loo gacan banayn oo waa qaadan karta waad goosan kartaa waa lagu wareejiyey birihii inuu markaa meeshii ku daysto iyo inuu ka goostaba way u banaan tahay nusuustana saasaa laga fahmayaayo dee qofkii waxa weya markii bisaylkii uu muuqdo dee miruhu wakti la goostay leeyihiinoo dambe markaa iminka hala gooya la yidhaahdo waa arrin markaa sidii nusuusta laga fahmayey khilaafsan wa bisaylka la sheegayay wanaagga midhaha ka muuqanaya alizhaau waa inay midab yeeshaan midab waa inuu midabkii isbedelo waa wixii midabkoodu isbedelaya wixii aan midabkoodu isbedelayna dee waa in macaankii uu ka soo maarata dhaqankii waa inuu macaan soo noqdo wey wa qiila waxaa la yidhi annajmu mayane waa xidiga in la arko xidiga la sheegayaa sida ibn cabdilbaba uu leeyahay waa asuraya bilaa khilaafin fiihi buu leey waa ururka xidigahan ururka la yidhaahdo marka ay soo baxaan salaada subaxay ku beegmaan weeyaan marka subxii ururka la arko markaasaa ishaagu ama maiibku waa waktigaas oo markaa ka dhigeen kamay dhigin wax midhihii laga arkayo waqiila waxaa kaloo la yidhi biijtimaaci dayni xukm alxukmu biijtimaaci dayn xukunku labadaba kulmay ayuu ka dhalanayaayo waa in waktigii ururku soo baxayina la gaaro midhihiina ay sidani ka muuqato taana waa la tan markaa dhexe xidiga xadiis baaba ku soo aroray ibnu cabdilbarna uu soo naqlinayo oo haddii markaa ururka uu soo baxo subax waxa weeyaan ruficat ilcaahatu can ahli اlbeled marka balsexadiis de hadal ku jire laakiin de xadiiskaasina markaa isaguna uu soo aroora wuu xadidayaa waktigaasoo de waxaan kolley wakti buu ku xidhay midhahu wakti ay bislaadaan bay leeyihin waana marka bishan toddobaad ay soo dhawaato bishan toddobaad midhahu caadi bay iska bislaadaan markay soo dhawaato weeyaan ibnu cabdilbar waaba xadidayaa inkastoo malaha laga yaaba inaan dee lagu waafiqin sidaa u taxdiidiyeyoo wuxuu leeyay rubamaa yakuunu linatay casharata leylatan tamdii min shahri cayaar wa huwa maayi saasu markaa bisha cayaar labiyo tobankeed waana maayi buu yidhi waatan markaa mey ay maarata midhaahno laakiin iminka waxaan filayaa ururkaasi ama surayuhu juun dhexdeed ama bisha lixaad horaanteed ayuu salaada subax ku beegmaa inkastoo de laga yaaba inay duldaantu kala duwan tahay oo waktiba de meel uu ugu beegmayo marka aduga waktiyadaas eh, midhahu de inay soo bislaadaan ay maratay waktigeedii tahay ma waktigaa la eegayaa ma inay mirhii bislaadeen baa la eegaya ma labadii isku beegmay baa la eegaya lakin waxaa loo badan yahay xadiidka naskiisuna uu yahay in eh, la eegayo midhaha laftooda waayo mirhii baa kaloo bislaado وبعض صنف حائط له كفى وأحمد لنوعه به اكتفى وعنه لا يكفي وكالبستان لمالك جار له يداني وبعض صنف حائط بستانك حائط وبستانك هل هي بستان بستانك صنفجي كيالي جنسجي كيالي بعضجي أو مكان بسلاطة أيا كفى له للبستان للحائط حائطكي كفلم بستانكاجي jinsigii ku yaallay timi baa ku taalla ama cinab baa ku yaalla jinsigaa xabad ka mid ahoo bisaylkii ka muuqdo ayaa ku filan midho kasta mid kastaa inay bislaataa qasab ma aha laakiin wixii isku jinsiya wa axmedun axmed linawcihi bihi iktafa iktafaa bihi bacdigaasuu ku kaaftoomay laakiin linawcihi muu kaaftoome sinfigii ugumu kaaftoome timirtiibaa anwaac sii kala ah cinabkiibaa sii anwaac anwaac sii kalaa marka wuxuu leeyahay noocaa ayuubbuu bisayg u yahay jinsigii uma noqonay laakiin jumhuurku waa in jinsigii uu u yahayo jinsigu wakhti badan uma dhexeeyen wa bacdu sinfi xaa'itin bustaankii jinsigii ku yaalay qayb ka mida ayaa kafaa lahu lilxaa'idkaa ku filan wa axmedun linawcihi bihi iktafaa axmedna nowciisa yani bacdigaa noociisa ayuu ugu kaaftoomay laakiin jinsigii maaha wa canhu laa yakfi riwaayad kaleo uu leeyahay maya kuma filo bacdi kuma filo ee geedkii la iibinayaba waa in markaa bisaylkii uu ka muuqdo midhihiisi wa bustaani bustaankaa wax ka bislaadeen waxaa la mid ah limaalikin maalig agtiisa jaarun lahu yudaani jaarkiisii u dhowaa haddii bustaankii kugu dheganaa midhihiisii wax ka bislaadeen kaagiina aanay waxba ka bislaanin waa isyaxukum muyni maayeen markaa de marka la eego caqliyan way imanaysaa laakiin de waxaa markaa imanaysaa hadduu kaas noqdana kii ku xigeyna waa u noqonaysa kii kusii xigeyna marka ilaa maa la nihaaya markaa baasha sii socon marka qoladii akrin jumhuurka way diideenoo waxay yidhahdeen maya bustaan wal masigiisa ha loo eego waayo ciiddii baa laga yaba inay kala duwanaato waxyaalaha qaarkood inay kala duwanaan ma dhici karayso walizuruuci milu axkaami thamar dalagii soo baxayey ee la beerayey gelaydii waxay lamidka ahaa iyagana sidii himaarta axkaamtoodii oo kale ayay leeyihiin deetana iyaguna ilaa iyo ay de fiicnaadaan lama iibin karo laakiin iyadoo waiibuha fiicnaanteedu waa maxay wii waa filidaa yaroo kaler badanoo isbedelayaa ma jire bilishtidaadi waa inay adkaato filigii inay adkaato waiibuha wanaageeda yuctabaru waxaa lagu qiyaasayaa bilishtidaadi adkaanta walaa tabic lishaaficiyi mastatab fii sumbulin ilaa idaa saxa alkhabar walaa tabic lishaaficiyi shaaficiba ha u iibini mastatara wixii ku qarso fii sumbuli sabuulkiisa wixii ku qarso ee aan firidii muuqanin ha iibinin xataa haba adkaadee waqtulishtidaadkiiba hala gaare haddaanay firidii muuqan lama iibin karo ilaa idaa saxa alkhabar haddii xadiis uu ku ansaxa mooyaan xadiisku waa naha can sumbul xataa yashtadda marka xataa yashtadda maxaa laga fahmay sumbulkii in la iibin karo bacda alishtidaad markaa shaafici adu xadiiskaasi ansaxo waan qaadan marka adu xadiisku eh, sanadkiisu waa saxiix dee saxiix muslimkaabu ku jiraaba eh, laakiin eh, bayhaqi wuxuu leeyahay ruwaaddii naafic badankoodu may sheegin lafdigaa alfaadda kale xadiisku ku jiraan laakiin lafdigaasi ayuba sakhtiyaani baa la gaar noqday waa imaam laakiin infarada bi hadihi alriwaaya yiri laakiin marka markiiba batni baa la odhanaya mar labaadka ay dhalayaanna waa batni kalaa la odhanaya waa saas marka wa maalikun ajaaza maalik wuxuu baneeyey in batnun yubac haddii batni lala iibiyo mac abtunin butuun kale oo mawsuulatin bihi la xidhiidhsan oo tabacin tabac u noqonaysa in lam tamayaz weeya waa haddii aanay kala soocmin midhahaas walatii tamayazu ta kala soocmaysa faqiila canhu waxaa laga sheegay haakada yujawizu saasoo kale iyadana u banaynaya waa laga sheegay laakiin muctamad maaha geedkii dhowr jeer midhaynayey sanadkii waxaa la eegayaa maalikiyada agtood dabcan jumhuurkii iyagu maxay leeyihiinuun kolba midhaha bislaaday baad iibinaysa waxa dambe weli soo bixin ma iibin karti maalikiyadii tafsiil bay gelinayaan oo waxay leeyihiin geedka haddii midhihiisan markuu midheeyo marka midhahana laga gurto kadib ay kuwa kale soo baxayaan oo mar dambe bislaanayaan layskuma iibin karo walow riwaayada ay jirto waa laysku iibin karaa haddii laakiin ayse soo gaarayaan oo inta kuwan aan laga wada guranin kuwii kale intay soo baxaan ay iyaguna bisayl gaarayaan in markaa laysku wada iibiyo wuu ogol yahay madhabkooda markaasi yahbitu tabcan maa laa yahbitu istiqlaalan bay gelinayaan wamaalikun ajaaza uu baneeyey in batnun yubac haddii batni la iibiyo waa ka markaa markaa qaa'imka ee isagu de salaaxiisii uu muuqday mac abtunin baa lala iibiyey butuun kale oo mawsuulatin bihi la xidhiidhsan oo tabacin tabac u ah in lam tamayazu haddaanay ka socon walatii tamayazu ta soocmaysa faqiila canhu waxaa laga sheego laga yidhi riwaayad qawi ahayn ama aan muctabad ahayn haakadaa yujawizu saasuu iyadana u banaynaya wanahyuhu can cabdi baycatayni fii baycati saxaabi hayri mayni wanahyuhu nahyuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam can caqdi baycatayni laba iib cardigee oo fii baycatin iib qura ku wada jira saxa wuu asaxay oo sunanta ayuu ku suganyaha bikayri mayni been la'aan weeye waa ansax kaasina naaca baycatayni fii bayca xadiia saxiix wey haddaba see loo fasiraya dhowr tafsiir baa laga bixiyey fain yakun haddii macnihiisu uu noqdo baycan iib bishari aakhara shardi markaa bishardi baycin aakhara wey iyadoo la shardiyayo iib kale kan waan kaa iibinaya kaa iga iibi oo shardi markaa laga dhigay yamnachu waxaa kaa diidaya hayru maaliki maalig wixii ka soo haray limaa taraa waxaan ad arkayso inuu yahay ah baycataani fii bayca bay u diidayaan jumhuurku oo waxay leeyihiin waa cabdu shardu cabdin fii caqdin waa baycatayn fii maca waa hal in isku yihiin si guud lakiin haddana gudihiin laba iib baa ku jira wuxuu yidhi maalig baa markaa isagu ogol maalikiyadu markaa dhinackeey ka yimaadeen waxay yidhahdaa ho lama iibi maayo waxan isku hal iibo oo maxaa dhacay wuxuu yidhi kitaabkan iga iibi bishari maaha kitaabkanaan kaa iibinayaa toban doolar baan kaa siinayaa bishari adiguna waa inaad adiguna kitaabkaa kale iga iibiso oo aad shan iyo toban doolar iga siiso iyo waa yaha shan iyo tobankan kaaga iibiyey kanna tobankan kaaga iibsamay waa la isdhaafsamay wuxuu leeyahy maali meeshan maxaa yaalla dabcan Eh, mudda cajuhu dirham meesha waa in laga saaro marka waxaan ku soconaynaa in dolarka aanay hibadu gelin ila haddii kale eh, ishkaalkii kale aynu imanayeen eh, marka kitaab iyo muxuu ninkani keenay toban dolar kanna wuxuu keenay kitaab iyo shan iyo toban dolar oo marka horeba hadduu odhan lahaa kitaabkan iyo shan iyo tobankan kitaabkan iyo shan iyo tobankan isla socda igaga iibi kitaabka iyo toban isla socda maxaa odhan lahaydee de way banaan tahay baan oranaya waa markaan muddo cajwdira masladu ahay waanu ilay laba shayoo la isku qabta laba shayoo kaloo la isku qabtay waa lagu iibsan karaa daani muddo cajwdira masladu ahay marka maalikiyadu waxay leeyihin waa iibun waxa laakiin qolyahan kale waxay leeyihin may ma kitaabkan maanta qiimo gaaruu leeyahay qiimihiisana waa la garanaya waa shan iyo toban waxa weeya waa waa tobankan doolar balaas in kitaabkan la iibsaday shardigan marka waxa weeyaan qiimo la garanaya toban doolara iyo wax la socdo shardi baa la socda markaa shardigaasi qiimihiibuu majhuul ka dhigaya imika kitaabka maxaa lagu iibsaya haddii la yidhaahdo haddaad tidhahdo toban doolar un lagu iibsayay sax maaha laguma iibsay qof kale kumuu raali noqonin in kitaabkiisa toban doolar keliya un lagaga iibso qiimo kale u sama adunya ilma samayn karaysi haddana wixii qiimana waa la qaabilsiiyey haddana qiimihiisii xaqiiqiga ahaa maaha saasay markaa leeyihin fain yakun baycan hadduu adaba iib noqdo bishari aakhara bishari baycin aakhara ymnachu hayru maaliki maalig ii ka soo haray baa diidaya limaa taraa u diidaya wa in yusami hamanayni hadduu laba lacagood sheego mulziman isagoo caqdiga laaziminaya fii waaxidin labadaa mid ahaan buu ku laazimay laakiin waa waaxid mubham ah famnachu kaana dii xaysu abhama mar haddii uu mubham yahayo lacagtii lagu iibsaday aan la garanayn labada lacagoyo waa maxay waxau leeyahay haddaad hadda lacagta bixinaysana waa toban dolar haddii aad bil kadib bixinaysana waa shan iyo toban dolar markaasuu leey ku qaatay markaa waa laga sugayaa un hadduu iminka keenana tobankaa laga qaadaya haddii uu keeni waayana shan iyo tobankaa marka dhibkiina waa laazimay oo ma aha arrintu musaawamo maaha marka la baayactamayo haddii sidaa la yidhahdo mushkilad male oo ha dhowtoole caqdigii mid fadhiisto oo la yidhaahdo taasaan ku qaatay iyo haya las yidhaahdo laakiin muxuu samaynayaa sidaa muhmalkaabaa lagu kala kacaya deetana ninkii kitaabkii wuu qaadanayaa bal labada mid un bay noqon buu leey haddaan hadda keenana waa tobanka haddaan keeni waayo la habsaamo waktiga ay ila gaadhana waa shan iyo tobanka marka maxay noqonaysaa baycatayn fii baycay noqonaysa baycatayn fii bayca ayay markaa noqonaysa waxaa eh, saasoo kale soo gelaysan korontada oo kale ay ku odhanayaan haddaad halkaa gaadho lacagtu isbedelaysa oo qiimuhu kordhayay intii yani unidka lagu dhufanayay haddii inta unitka lagu dhufanaya mar walba ay caadi tahay oo ay haabit tahay eh, dhib ma laha inay ku yidhaahdaan toban iyo wixii ka yari waa isku intaa oo waxaad khidmada kusoo gashay wixii ka zaa'id ahna waa khidmadii intaasaad kusoo gashata wixii ka zaa'ida calaa unit intaasoona kugu dhufanayna hadday ku yidhahdaan taasi markaa mushkilad male lakin hadii lagaro halkaa tagtaba unitka intii lagu dhufanayay baa isbedelaysa calaa unit intii lagu dhufanayay baa isbedelaysa hadday yidhaahdaan baycatayni fi baycay noqonaysa eh, fain lisilcatayni kaana haddii waxaani laba silcadood ay labadan qiibe kale u kala dhigan yihiin oo eh, uu leeyahay labadan alaabood mid ahaan baan kaa imi ti aad adigu doonto tanna waa toban tanna waa shan iyo toban taa doonto qaada iyo hayi oo baycii inuu sidaa ku laasimay oo ninkani uu ku qasban yahay labadii mid inuu qaato sidaa ay ku heshiiyaan oo sida caqdigii ay ku eh, guntaan iyadana de jumhuurkii ma ogola oo waa bayc mubhama weeyaan haddaba xaaladda iyadana saxaxa waxaa taa tasiixiyey cabdulcaziiz almaajishuun imaamka cabdulcaziiz ibn abi salama oo culimadii xadiidka waana aqraantii imaam maalik ardaydii ibnu shahr zuhri iyo raggii lamidka ahaa weeye ardaygiisu iyo inankiisuna cabdulmalik ibn waa ardaygii maalik oo culimada maalikiyada iyo ruwaadda maalik buu ku jiraa marka maalikiyada inta badan cabdulcaziizkan aqwaashiisa soo guurisa maadaama dee calaaqada maalig uu la lahaa marka cabdulcaziizkani isagu wuxuu taa wuu baneeyey saasay maalikiin usoo naqliyeen oo suxnun baa mudawanadiisa ku qoraya laakiin dee jumhuurku arrintaa ma ogolaanaya waayo labadii alaabtu iibsaday lamama garanaya mufsican xaalu yahay markaa arrintaa caddeeyey isaguyoo yidhi way bannaanta wa baycuhu limubhamin min silaci in istawad famaalikun lam yamnaci wa baycuhu iibka uu qofku iibinayo limubhamin mid markaa mubhamo aan caddayn oo min silacin alaab ka mid ah inistawad hadday simanto isku mid tahay famaalikun imaam maalik lam yamnaci ma diidayo kadaa lada nucmaani saasoo kale abu xaniife agtiisana haadaa mantanaca tani mid la diidaya ma aha in kaana duuna arbaci hadduu afar ka yar yahay caddu silaci tirada alaabtu dadkan maryaha iyo waxyaalahaas keenaya abaayadaha iyo waxyaalahaas iyo arrin bas cabaadood baan siday shan cabaadood baan siday toban cabaadood baan siday haye saddex ka ana iibsaday noocyadii waabu arkayba maalan deetna wuxuu leeya saddex anaa iibsaday calaaimtaa siinaysa xabaddi xabaddii waa inta saddex ka midaan ah kaa iibsaday saddexda mudhaa buu iibsaday wax dimada ku sugan maaha tobankanay saddexda ka mid yihiin haddana saddexdii ma cayiloo waa tan iyo tan iyo tan ma aha wixii shay dimada ku suganna ma aha mucayan macluumana maayo waa mucayan mubhami dhulkuna waa saasoo kale oo boosaskii isku wadaag yaalay waan iibinaya dhulka waan iibinaya waa la qorsheeyo waa maaragtay wasaskii waa la kala xadiday markaasuu leeyahay anigu afar baan kaa iibsaday shan baan kaa iibsaday arrinta noocaasi ma bannaan tahay shaaficiye iyo xanaabila ma ogola waayo qofkan wuxuu iibsaday lama garanaya hadhowtan hadday qaab gubtaan ma kuwaagii baa gubtay aad iibsatay mise kuwii kalaa gubtay haddii qaar laxado ma taadii baa laxaday tii kalaa laxaday la kala garan maayo markaa ma ogolo shaaficiye iyo xanaabilo xanaabirada waxay soo reebaa waxyaalaha makiilaadka ah sonkorta iyada iyo beriiskii waxa lamidka weynaadu boqolkiisho sonkor keenay boqolkiisho eh, beriis aan keenay inaad tirahdo adigu soddon baan kaa iibsaday labaatan baan kaa iibsaday xanaabiradu taa way ogolyihin makiilaadka iyo musuunaadka shaaficiya macaa taa ma ogola waayo qofkan wixii iibsaday lamama garanayo hadday dhowtoro dhibaata timaado in wixiisii ay wax gaadhanayeen kala kala garan maayo maalik raximah allahu tacaala isagu wuu iska ogol yahay kol hadday waxaan siman yihiin wuu ogol yahay shaaficiyadu markaa baycul arar bay gelinayaan iyagu marka ararkiibay ka dhigayaan arar yasiir waxa laisla ogol yahay ararku inuu mamnuuc yahay waxaa kaloo laisla ogol yahay ararka yasiirkay inuu bannaan yahay marka waxaa dadkan laisku qabsanaya meeshan ma arar yasiira baa jira mise ararkani daruuri maahay wuu badan yahay marka inuu badan yahay ayay shaafiyada iyo waakaano aanan wax daruuri jin saddexdii sinbir meelaan dhigto ilaa saddexdaasaan sidaa yidhahda bay leeyihin abu xaniifa isagu muxuu leeyahay wuxuu eegayaa tirada alaabaha hadday afar ka badan yihiin karar kuwuu badanayaa buu leeyahay ha xadido kuwii iibsaday waxa meesha yaalla la eegayaa toban alaabood baa taalla saddex inaad iibsada doonaysaa saddexdii xadid laakiin hadday wuxuba afar yihiin ama saddex mar oo uu leeyahay xabad baan iibsaday kararkoodu waa yasiir buu yidhi markaa wuu ogolyaa fa in eh, wuxuu yidhi wa baycuhu limubhamin min silaaci alaabo mid mubhama inuu ka iibsado oo aan la cadday inistawad wey ama hadday kala duduwan yihiin cidina taaba ogola sida xayawaankii o kale arigii iyo wixii lamidka hadday kala duduwan yihin inistawad haddii ay siman tahay oo isku mid yihiin famaalikun lam yamnaci maalig ma diidi kadaa lada nucmaani nucmaan agtiisana waa saas oo kale haadaakan mamtanaca mamnuuc noqon maayo in kaana duuna arbaciin afar hadday ka yar tahay caddu silac alaabta tirinteed wa biica haa'imun wax maqan waa la iibin karaa biwasfil baa'ici baa lagu iibin in baa'icu uu sifeeyo tilmaanteedii uu sheego walaa yajuusu muطlaqan sinaba uma bannaana lishaafici shaafici agtiisa wayackisu nucmaanu abu xaniifa isagoo arrinta wuu cagsiyayaayo si walba way u bannaan tahay buu leeyahay laakiin khayara door buu gelinayaa idaa ra'aa qofkii markuu arko walow biwasfin ishtara hadduu doono markaa sifa loha ku iibsado waa looga tilmaamo oo tilmaantiina sidiiba ha noqotee khiyaar buu leeyahay alaab maqan qof baa wuxuu ku yiri alaabbaa ii timi noocaas gaariba ii soo degay waa saasuu ku sifaad ama tilmaantii iyo wixiibuu kuu sheeg sheeg jinsigiisi iyo noociisii iyo wixiibuu kaaga sheekeeyey ma iibsan kartaa gaarigii maad arag ma ka iibsan karaysaa shaaficiyo maya bay leedahay jadiidka shaafici waa maya mutlaqan ama ha sifeeyo ama yaanu sifayn xanaabilada iyo waxay leeyihin haddii sifaadkiisa uu dhammaystiro waa caadi waa la ogolyahay xanafiyadu waxay leeyihiin jinsiga iyo nooca un ha sheego waa gaari walaa bruser intaa kuu sheeg jinsiga iyo nooca intaaba hadduu sheegay iska iibso xataa sifo uma baahan marka iyagu laakiin khiyaar bay qofkii gelinayaan markaad hadhow haddana aragto xataa sidii lagu tilmaamayba ha noqdee khiyaar baadaad inaad ka noqoto iibkii xanaabilada iyo maalikiyaduna waxay leeyihiin sifo un lagu iibsan karaa si qararkii loo yareeyo sifadii marka lagu iibsadana haddii sifadii uu yeesho khiyaar ma jiray haddii sifadii wax iska bedelaanna de khiyaar baad leedo been baa lagu sheegay sidaa markaa dee xanaabilada iyo waana weji qawiya oo shaaficiyadu ay leedahay haddii sifadii salamka la dhammaystiro inuu ansaxayo waa weji qawiya oo shaaficiyada qowlka qadiimku isagu waa si walba waa lagu iibin karaa wuxuu yidhi wabiica haa'imun alaabtii maqnidii waa la iibin biwasfil baayic ayaa lagu iibini sifaynta uu sifeeyo baayic walaa yajuuzu muطlaqan muطlaqanba uma banaana lishaafici shaaficigii waa karar buu leeyahay aan daruuro lagu kanifaysaa jiri wayackisu nicmaanu nicmaan wuu cagsiyaya wuxuu leeyahy si walba wuu bannaan yaha khayara takhyiir buu gelinaya idaa ra'aa markuu arko walow biwasfin ishtaraa xataa mid tilmaamku iibsada baa noqdo tilmaantiina ay sideedii noqoto khiyaarka waa leeyahy weli khiyaaru ru'ya la yaabinaya wahaakada waxaa taa lamida zarcun dalagii biardihi statara dhulka ku qarsoonaa baradhadii iyo wasashii iyo kuwii dhulka ku jiray iyagoo dhulka ku jira ma la iibin karaa soo ma arkayse waa qarsoonyihin soo maa khilaafka halkan ku jira ayaa ku jira lakin muxuu ku yidhi wa axmedun ka shaafici hunaa nadara axmed sidii shaafici buu halkan u eegay oo muطlaqan waa diidaya kan xataa sifaynaya buu leeyahay de wuu malaynaya wan mu arag waxa dhulka hoostiisa ku jire wixii uu uga bartay ee uu yaqaanay de inuu ka soo baxo ayuumbuu u malaynayaa meeshan waxba lama oga markaa maariguuba halkaa ogol in sife lagu iibsado wa fi lmabiici qudraة tasalumi sharطun wa fi tafriici khulfun faclam wa fi lmabiici wixii la iibsanayey qudratu tasalumi in awood loo leeyahay in lala wareego oo la istilaamo ayaa sharطun shardiya wixii waa in la qaadan karay waa shard ararkiiba hoos imanaysa haddaan wixii la qaadan karaynin qaran baa ku jira shardigaa waa laysla ogolyahay laakiin wa fi tafriici khulfun marka furuucdii lasii tafriiciyo ayaa khilaaf ku jirae faclami ogow fa bayca aabiqin washaaridin abix limaaliki calaa shuruudin tatabix fa abix limaalikin maalik waxaad u banaysaa bayca aabiqin addoon fakaday oo baxsaday in la iibiyo washaaridin neef cararay in isagana la iibiyo maalig wuu ogol yahay somarkimaysid laakiin waa calaa shuruuin tattadic shuruud madhabkooda madhabkaad u doonanayso halkaa ku caddaanaysa ayuu ku ogol baycul caabid ma ogola jamhuurkii neefkii cararay ee la qaban kari waayena ma ogola laakiin maalikiyadu shuruud bay udhigayaano addoonkii baxsaday haddii meeshiisa la garanayo ciddaana ninkan mushtarigii ay u fududahay inuu ka qaato way ogol yihiin marka hadda shuruuda ah marka malaha lasii dhigo shaaficiyada laftooduba fogeyn maayaan shuruudaa ah la siiya calaa kulli xaal shaaficiyadu waxba ma soo reebaan bayculcaabid ma banaana umad kutubtooda ugu tegi maalikiyadii laakiin shuruuddaasay ku banaynayaan shuruuddaa markii markaa lasii eegana madhabkeena khaasatan shuruud artiisoo dhow bay ogolayaan shaafiyaduba haddii qofka uu ka qaadan karayo qofkan xoogga ku haysta marka dee tanna way u dhowdaa wbaycu dari hanamin limudda laa taktadii naqsan yajuusu cindah wabaycu dari hanamin ari caanihii in la iibiyo limuddatin muddo ley bisha soo socotoo kale beder bishaasoo ama muddadaasoo laa taktadii naqsan aan keensanayn in caamuhu isdhimaan ayaa yajuusu cindahu maalig agtiisa bannaa qof marka de malaha anigu caano ari malahan way imine caano geelu ka soo qaa ama lo kuwaas haddee caanoodina iibiya anigu wax badanoo la iibiya malaha in lama malaynay marka inaad u tagto qofkii looda haystay ama geela haystay oo aad ku tiraahdo waxaan kaa iibsayey imse neef baad haysataa toban neef ama labaatan neef ayuu haystaa laba neef caanahooda labada lama xadidayo in la xadidaa waa mamnuuc maalkiidu laba halaad caanahood baan kaa iibsaday bil marka labadu maawaa la taqriibinaya waxay caana keenaan asa hashii isku celcelis waxay keenaysaa maalintii maalan toban koob baa khalaas laba halaaba marka waa labaatan koob intaasaa markaa kaa iibsanay buu leeyahay muddo bir ah waa in muddadaas ay tahay muddo aanay caanahu ninkan halihiisuna intan aad caanahooda iibsatay waa inay ka badan yihiin oo markaa waxa weyaan shaki badani aanu jiraynin in caanihii mahelayn markaa way ogon yihiin iyagu taasi jumhuurkii ma ogola caana aan hadda lama haynin baad iibsanaysaa wixiina salam ma aha ilan salamka lama ogolanin inta xeradan lagu xadilo caana geel salam waad u iibsan kartaa laakiin waa maxa waa inaanad odhanin labaatan kan haaaba toban kan waa in laga soo dhex saaro waa inaanad odhanin marka taana maalikyadaa la gaara waa markaa nooc markaa ararkii oo laakiin isagu uu yasiiru arkay wa ru'yatu can cilmi qadrin tugnii likulihim wa maalikun yastafni wa ru'yatun in shaygii la arko ayaa tugnii kaaga filan can cilmi qadrin qadarkiisa inaad ogtahay shaygii inaad arkayso ayaa kaaga filan inaad qadarkiisa inta uu yahay aad garanayso oo ararkiisa waa ku rafcismaya maalan alaab halka taalaad iibsanaysa marka alaabtii maad tirinin ama maad miisaamin alaabtan misaa la siinaya wuxuu ku yiri intaasaan kaa siinaya haye saasaad ku iibsatay kol haddaad waxaan arkaysay oo wax kuu wada muuqdo u ahaa inaad qadarkiisa garan weydaa mushkilad ma laha wa ru'yatun can cilmi qadrin tugnii likullihi say culammadu isla wada qabaan wa maalikun yastahni maalik wuxuu soo reebayaa maa kaana wixii ahaaday fi lmacduudi sahla alcadd maa kaana wixii ahday fi lmacduudi xaaluu yahay mid ka mid ah waxyaalihii la tirinayey sahlalcaddi tirintiisu mid ay fududdahay aw amaba se yaanay fududaanbe waaba kadeed tirintiisuye laakiin qusidat afraaduhu afraaddiisa ayaa midhmidh loo rabaa ka naqdi sida lacagtii oo kale marka maalikiyadii maxay leeyihiin laba shay bay soo reebayaan oo iyaga aanay ru'yadii ku fillay haddii shaygu wax la tirin kara uu yahay macduudna uu yahayo waxyaalihii tirada leh ari baad iibsanaysaa meesha markaa ka muuqda ariga tirada ayaa muhiim inta neefe uu yahay waa muhiim wixii hadduu kooban yahay oo la tirin karayo waa inaad tirisa bay leeyihin inuu kuu muuqdo uuni kuma fog sidoo kale haddii uu shaygu uu yahay xabad waliba mid sideeda loo rabo dee lacagtii dahabka ahay danaaniirtii dahabka waa wax qaaliya markaa inuu kuus danaaniira ku kano halkaa kuugu daadiyo ku yidhaahdo alaabtaasaan danaaniirtaa kaaga iibsadin ma soconaysa ba yidhaahdeen oo kuuskanuunay kuu muuqdo waxaa la rabo waa in la tiriyo kadeed ma ahaato wax badan oo mashato ay la socoto ma ahaato waayo de waxa weyaan xabad kastaaba qiimo ayay ku fadhida waa wax qiimo leh oo qiimihiisu u weyn yahay wuxuu yidhi wamaalikun yastahni maa kaana fi lmacduudi wixii macduudka ka mid xaalu ka mid yahay sahlalcaddi ahaaday sahlalcaddidana khabarkii kaana maa kaana wixii ahaaday sahlalcaddi mid tirintiisu ay yar tahay filmacduudi xaalu yeeni aw qusidat afraaduhu ama afraaddiisa waxa weyaan loo qastayo maqsuudo ay ahay ka naqdi sida lacagti oo kale waxarama waxa uu markaa xarimay maalik aljizaafa in duuduub shaygii lagu iibiyo iyadoo aan qadarkiisii la sheegin in lam yajhali haddii aan jaahil ka ahayn kilaahumaa baayica miqdaarahu qadarkiisa haddaanan labaduba jaahil ka kal xambali xambaligii baagaa kala mid yaha eeg waynaga nidhi wixii la arkayo taqdiir uma baaha marka macnaheedu waxa weeyaan juzaaf ayaa lagu iibin karaa duuduub haddaba waxay shardi ka dhigayaan xanaabilada iyo maalikiyadu waxaa duuduubka lagu iibinayay waa inay labadu ka siman yihiinoo ay labaduba jaahil ka yihiin qadarkiisa laakiin haddii midu og yahay midna uu jaahil ka yahay dhib baa la dhacayaa oo meeshii markaa habni baa imanaya ma ogola lakiin qolyaha kale ma shardiyeya waxarama aljizaafa in lam yajhali kilaahuma maali waa taxriimiyey haddii labaduba aanay jaahil ka ahayn miqdaarahu qadarkiisa kala hambali xaaluna mid yahay fain daraahu waaxidu hadduu midigar uu maarata waxa weeyaan og yahay oo wakatama uu kii kale ka qariyo qadarkii inuu og yahay uu ka qariyo fa jaahilan khayir fa khayir jaahilan kii jaahilka ah dhacan yahay takhyiir geliyo door geli calaa qowlihima si labadoodu qabaa markuu ogaado inuu ninkan ogaa oo aan u sheegin xaq buu uleeyahay uu iibkii ka noqda bay yidhaahdeen marka wakatamaadu waa shardi bay yidhahdeeno hadduu u sheegu ku yado anibu waan ogahay laakiin kuma iska iibso oo uu sidaa ku iibsado kararkana waa kii laynoo diiday iibkuba ma ansaxaya bay yidhahde ee iibku wuxuu ansixi markaanu u sheegin inuu og yahay ee uu dib ka ogaado inuu ogaado markaana khiyaar buu gelayaa faslu fi shuruuطi wاstunya intan yar inaan iska raadina madaa la qaad walaysa lilcaaqidi sharطu manfaca fain tahun famaalikun lan yamnaca wajaaza sharط waaxidu liaxmada wacindahu اlcurbuunu jaa'izan bada wajaaza اlاstithnaau xayثu buyina wadaka fi اlqiimiyi an yucayana wamalikun ajaaza bayca alghanami ila shiyaahan arbaca lam tuclami ونحو ذا مثله في النخل وفي جزاف بيع غير رطل ومنع استثناء ما في البطن waqiila can axmeda bal yastafid fi shuruudi shuruuddaas laga hadlayaa waa shuruud lmutacaakidayn wixii iyagu midka kale midka kale shardi uga dhigay ashuruud fi lbeyc baa laydhaa asunyaana waa soo reebidii wax la soo reebi walaysa lilcaaqil kii bayca caqdinaya uma banaana shardu manfaca inuu manfaco shardisto sida inuu yidhaahdo guriga waan kaa ibi lakin bil baan sii deganaanaya ama gaariga waan kaabiya lakin toddobaad baan sii wadanaya faintahun hadday fududaha famaalikun lan yamnaca maalik diidi maayo oo muddadii haddaanay badnayn bil iyo gurigii iyo wax noocaas way iska ogolyihiin wajaaza sharطun waaxidun liaxmeda axmed xanaabiladana haddii shardi mid qura un yahay oo aanay laba shardi ahayn iyaduna way bannaantahay bay yidhahden marka xadiidkii jaabir bay deliishanayaan inuu nebiga awrkiisii ka yiibiyey washtarata xumlaanahu ila almadiina madiine inuu gaadhsiiyana uu shardistay kule xadiidka hadal badan baa ku jira doodo badan baa laga galay shaafici laftiisu niqaash badan buu ka galay xadiidka marka ala kuli xaal deliishanayaan qolyahan kalena bayculgararkii bay deliishanayaan iyo acyaantu wixii waa mucayan mucayankuna ta'jiil ma aqbala markaad manfaco la hadhayna ta'jiil buu wixii u ekaanaya u shabbahaya lilcaaqidi shartu manfaca fain tahun hadday fududaha famaalikun lan yamnaca maalik marka u diidi maayo caaqidka wajaaza sharطu waaxidu laxmed axmed